alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allahu wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى fasl fi اljacaalة wuxuu ku saabsan yahay jacaaladii jacaaladu waa in qof uu yidhaahdo shaqada ayaa ii qabanaya ama qofkii shaqadaa ii qabta waxaasaan siinaya ninkii baadidaa ii soo hela waxaasaan siini gurigaa ninkii ii dhisa waxaasaan siini taasa waxaa la dhahaa jacaala baadida iyo yaa loo isticmaala inta badan baadifad iyo waxbay dhahaan baadida la raadinayo qof uu soo raadinayo ee ujrada lagu siinayo waa la dhahaa jacaala dhismooyinkana way noqon kartaa ama shaqo kale oo qof uu ku qabanayo sida ijaaradii oo kale wey sidaa darteed musanifka baabulijaara markuu soo dhameeyey buu baabuljacaala ku xijisiiyey leanna waxbay iska shabahaan ijaaraduse waxay ahayd laba qof oo caqdi wada gelaysay ahaayeen oo mucayan ah ninkan laakiin jacaarada wuu iska hadlaya dadka dhexdiisuu ka dhex istaagay war shaqadaa iisoo qabta baadia iga dhuntay iisoo raadiya oo waxaa siiyaa muska dhihi hebelow ii raadi iyo hebelow anig adiga aan heshiina ma aha kuwan baa hoosta ka boodiye baadidii buu soo heliyey wixiisi buu ka qaadani shan lix baa laga yaaba inay iska raadiyaan ku nasiibsadaan jacaalada taasaa la yidhaahdaa cuquudda waxayna kamid tahay jaa-isu darafeynka ah oo haddaad tiraahda waxaya in raadiya waa ka daba noqon karta waxaad dhihi kartaa iska dhaafa asagii aad dirtay laftirkiisa aad dhihi kara anig waan ka noqday ijaarada way ku khilaafsan tahay meeshaas ijaarada waxaa soo maray inu aha caqdun laazimu darafayni ah, waxyaala fasakhaa jira inuu waxaa dhaca mooyeene waa laazim labada qof caqdigii iyo muddadii iyo wixii ay ku heshiiyeen inay oofiyaan waajib weeyaan waa laazim kan laakin waa jaa-isu darafayn asalka jaacaalada iyo mashruuciyadeeda ilaahay qur-aanka waa ka ku yiri waliman jaءa bihi ximlu baciiri wa ana bihi zaciim qisadii ku saabsaneyd ilmo yacquub yuusuf walaalihiis iyo yuusuf markay u imaadeen waa kii suwaac almelik loo qariyey xeelad baa laga watay marka waa kay dhihi jireen waxaan waay waxaan weynay oon raadinaynaa nafqidu suwaaca almelik markaasu wuxuu yihi waliman jaaa bihi ninkii suuskii iyo suwaacii keenaa wuxuu leeyahay ximlu baciir marka waxbaa la raadinayaa in la keeno ciwad laakiin mucayan oo magacaaban ayaa lagya lagu qabanayo wax asaga waxa la qabanayo qadarka lagu qaban waxaan ujeedaa muddada la qaban iyo meelaha laga raadin iyo intay qaadan karto waa iska majhuul jahaala ku jirta laakiin ciwadka la qaadanayo ee wixii haddii lasoo helo la qaadanayo waa inuu yahay shay macluum ah marka wuxuu yihi waliman jaaa bihi qofkii keena ayi qof ruux alla ruuxii keena wuxuu leeyahay ximlu baciir riti muggi oo raashin uu leeyahy wa ana bihi zaciimudan dambe waxay daliil u tahay masalatu damaan baabu damaan ayadda intaa yar laba baab oo waaweyn oo cuquudda kamida iyo mucaawadaadka iyay labadaas aayadda yarta ama qeybtaa yar maqdacaas laba baab ayaa loo soo dariishadaa qur-aanka jawaamicidiisa kamid tahay waliman jaaa bihi ximlu baciir waxay gashay baab ljacaala wa ana bihi zacibna waxay gashay baab damaan yaa u daliishan ma daliilu calaa jawaazi damaan taqul qowluhu tacaala wa bihi zaciim anaa u damaano qaadaya soo maray baab daman ila mogti marka asalka maslada taas w daliil u ah waana sharcu man qablana wa sharcu lana ida habata fi sharcina wixii naga horreye sharciga naga horreye wey sharcigeyn hadduuba sheegay wax diidana aysan jirin sharcun lana wey sharci buu noo yahay axaadiista nabiga aleyh الsalaatu wasalaamna qaarka laga fahmayo waxaa kamid a ah xadiidkii saxiixeyn kusugnaa abi saciid اlkhudri ninkii sayidka ahaa ee la qaniinay niman bay martiyeen saxaabada nabiga oo socoto ah lama martigelinin habeenkii waa laga saaxday nasiibkood waxaa la qaniinay sayidkii qowska o dhan madaxda u ahaa ya masaacibu qowmin cinda qowmin fawaid nink madaxdaa baa la qaniinay in la qaniinana haddee saxaabadii nabiga caleyh salaatu wasalaam ee qiimaha badnaayo ashraf man mashaa cala alard ardada wax ku socda waxa ugu sharaf badnaa ilaahay uu la u doortay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inay miciisa hadaan wasiiradiisa hadaan dadkan qiimaha badan ee ka ilduufeen inay martigeliyaan dhag waxaa laga siiyey sayidka u weynaa mid iska rucaat unaas oo iska hooseya hadii la qarini lahaa meelaha mu maalmo cabaadi lahaa lakin ninka madaxda ah waa loo gebgebleenaya xaggan u orda xaggan u orda xaggan u orda xaggan u orda wax walba oo qaali ah oo ninka uu caawa ku saaxan karo yaa la raadinaya wax walba raadiyeen waba waa anfici waxba waa tari weyde markii dambe waxay war isgarwaaqsadeen war nimankan korkeena degan bal maan weydiino wuxuun daawo ina hayaan waa nafsi mogta nafsi baa qabtay nafsiguna haddi waa jiraago nin baa wuxuu yiri nafsi waxaan ku jeclaaday runta waxaanse ku nacay daahida mararka qaar buu daahi toban sano kadib baad maqlay hebel meesh laga soo gaadhay ya laakiin marar uu soo degdegana way jirtaa calaa kuli xaal ninkii asaga ahaa qoladii way tageen abi saciid baa ciidanka oday u ah war wax ma haysaan bay dhaheen daawo ah abi saciid marki wuxuu yihi ha kalsoonidus ku qafafiin weli min awliyaa illahi saxaabi jaliil wey radi allahu canhu qur-aanka inuu daawo yahay shifaa uu yahay uu garanaya gaar ahaan istinbaadkiisa iyo fahamkiisa nabiga isagoon ka maqal wuxuu la soo baxay suurat alfaatixa oo acdama suura fi lqur'aan ah ina iyaduna khaasiyad ay leedahay khusuusiyaad iyo israar ay leedahay oo iyada gaar buu ola soo baxay walidalika nabiga alayh salaam wuxuu yihi wamaa yudrika anaha ruqya maxaa ku ogeysiyey faatixa in laisku tufo marka nimanka iyaga hadalkoodii waxaan uga jeedinaa waxay dhaheen waxay ma haysaan wax daawaa ma haysaan iyo idinkana wax nasiya juclo iyo ujro nasiya istadafnaakum falam tudayifuuna waa naga marti dalabnay nama martigelinin idinkana wax keena aarya xooga waxayna ayaa lagu heshiiyey marka soo marti waa baaba jucaala ayadan waa lasoo darishadaan culamada u darishadaan nabigana alay slam wuxuu yihi waxaa ugu khayr badan ama ugu fiican ee ujro lagu qaato kitaab ullah kitaabki weeye oo ruqyada iyo tufida dee way ku caddahay wixii kalena culamada waa usoo dershadaan barid iyo tacriimta iyo baab uljacaala taasaa la yidhahda faslun idaa qaala hadduu yidhaahdo man banaa lii shaksi baa wuxuu yidhi man banaa lii xaayidan ninkii idisaa derbi falaw dirhamu dirham buu leeyahay buu yihi dadkii bu iska dhex dhigay aw oh, mase man radda lii ninkii iisoo celiya aabiqii midkii iga dhumay iga dhuuntay addoonka iga dhuuntay xoole iga dhumay iyo falahu kadaa waxaasuu leeyahay buu iska yidhi fa haadihi suurada noocaasa jacaalatun jacaala la yihahdaa magaceeda yuqtafaru waxaana lamaxaa oo la ogolaadaa fiiha jacaalada waxaa la ogolaadaa jahaalat lcamali shaqada la qabanayo inay jahaalo ku jirto oo la aqoonin yani ninkan isagaa yaa addoonka iisoo raadin biyo duruqu kusoo raadin iyo muddadu qaadani iyo wuxuu adeegsani intaba jahala ku jirto duuna jahaalati alciwadi lama ogolo ciwadka la bixinayo inay jahaalo ay ku jirto la garan waayo oon la caddayninna ma banaana waa in la caddeeyaa ximlu baciir soo waa la caddeeye ciwadka waa in la caddeeyo oo la sheego laakiin qofkan asagaa shaqadasu u qabani muddadu qaadani inay jahaalo ku jirto oon la aqoonin yuktafar yutasaamax wa yutasahal waa la sahlay oo waa la fududaystay oo waa la isku sahlay faman banaa haddaba ninkii dhisaa yaa ii dhisu yiri maogtahay aw amase radda ilayhi alaabiqa kii dhuuntay buu soo celiyoo soo helay intuu ka daba tegey walow mankaas tagay ee soo qabtay haba noqdaano jamaaca kooxa noqdaane koox baa intay tagtay bay soo qabatay istaxaqa waay mut waxay mudanayaan aljucla ujradii jucaalada ayay mudanayaan Ah, wixii loo yeelay jucila maa jucila allahu min alciwad wixii loo yeelay oo jucaalo ah ayay mudanayaan marka farta laga saara wey goorma laga saari markay waxay soo qabtaan <clears throat> waman camila ninkiisa iska camal falo o iska sameeya shaqadii qabta bilaa shardin asagoon loo shardinin baadi hebel ka maqan umuu maqlay markaasuu deen tegay oo geel iyo baadi u soo aruuriyo keenay wax u shardiyo yiri wax iisoo qabo ii raadi yaa i raadiya waxaasaan bixin lama shardinin curfina ma jirto caadada dadka kuma dureerin ninkii baadi keena in wax loo celiyana kuma dureerin lam yastaxiqa shay-an waxba mudanayo wuxuu mudanaya marka malaha soo ma artid marka wuxuu yihi waman camila bilaa shardin wax shardi ahoo lala gala isagoon jirin buu soo qabtay waxaan ku daray oo curfun leannu shardiga iyo curfiga ma kala haraan wixii shardi ku banaan curfin oo ku banaanyah qaacidadi maxay ahayd almacruufu curfan kalmashruudi shardan saas wey alcaadatu muxakama marka caadada waxay ku dureertay in qofkan uu soo qabto ama uu keeno wax uu ku qaato asagoo waxay lamid tahay shardi lala galo kale waxbaa la siin karaa laakiin waxaan shardina jirin caado ku dureertay laisku ogaana aanshan jirin ayuu ninkii shaqadii iska qabtay lam yastaxiqa shay waxba mudanaya wuxuu mudanaya ma jirto marka asaga ah. oo falow dafaca thawban mara hadduu u dhiibto liqasaalin tanay lamid tahay marka mar wuxuu u dhiibay liqasaalin ninkii doobilahaye dharka dhaqay ayuu maryo dhex dhigay soo aruuriyo bac kusoo guray buu kor tuuray faqaala wuxuu yihi iksilu dhaq walam yusami lahu ujra ujrana uma sheegin waxaasaan ku siina muna dhihin fakasalo kana markiiba dhaqid buu ku bilaaba waa dhaqay lam yastaxiqa ghaasilkii wax dhaqay ma mudanayo shay waxba mudan maayo maanaa ku yidhi waxbaan ku siini shardi la-aan iyo waxaan kuu sheegay midna iyadoon jirin unbaad iska dhaqday dhaqun baan ku yidhi ma iska dhaqi ha saasuu kuleyahy musanifka falam yastaxiqa shay-an laakin waxaan soo sheegnay curfi hadduu jiro <clears throat> hadduu curfi jiro maxaan nidhi kalmashruuti shardigii buu la mid yahy hadda curfigana waa saas doobigaas meesha wuxuu u furtay oo loo lagu yaqaanaa inuu dharka dhaqo <clears throat> fari iyo majaana kuma dhaqee ujuriya lacag buu ku dhaqaa qamiiski intaasu ku dhaqa sarwaalki intaasu ku dhaqa shaarki intaasu ku dhaqa macruuf la yaqaano wey haddaaba soo dhigtayna macnaheed waxay tahay dadka aad ka gadanaysa ee ujrada aad u fadhida meeshaan kamid ahay sida dadka kale imari bay ka dhiganta laakiin shaaficiyada raxmatullahi calayhim waxay sidoodaba ay qabaan waxa la yidhaahdo baycu lmucaadaat inayna banaaneen aliijaab walqabuul bay aada u tarkiisiyaan siiqada baycu mucaadaat dukaankaa tegi waxaad leedahay soo dhamaysaa ah biyo ma haysaa baa iska dhihi haabu ku dhihi lacagtu magmiiska usaari isiiba ma dhihisidba isagana lacagti u qaadani wahashir hortu kaa saaraya waan kaa gatay iyo waan kaa aqbalay iyo iijaab iyo qabuulki iyo waxaas ma jirto bilaal mucaadaad wey marka laakiin musanifku wuxuu kuleeyahay hadduunan magacaabin lam yastaxiqa shay ma fain qaala hadduuse yidhaahdo sharata lii ciwadan kii doobilaha ya wuxuu yihi ciwad baad ii shardisay inaad siinaysa calaa hada alcamal shaqadan ciwad baad ii magacowday waa isku qabteen waad sheegtay iyo ma sheegin fa ankara kana waa inkira wuxuu yihi waxaan kuu shardiyay ma jirto falqowlu qowlulmunkiri ka wax inkiray qowlkiisa wey kaasaa la qadanaya miy biyamiinihi waa dhaaranaya walaan waba kuma waxba kuma shardinin iyo waxaan kuu ogolaaday amaan kusiinayn ma jirto sidii buu warkiisii ku fulayaa laakiin waa inuu dhaartaa lannu asalka waa bara'a qofka inaan waxba lagu lahayn baa asala walikullin mid kasta oo minhumaa labadii qof ka mida qofkii multazimkahaa iyo qofkii caamilkahaa ka wax isku laazimiyey ee yii waxa haddaa la iisoo qabta waxaasaan bixin multazim baa la yihahdaa caamilkii shaqada soo qabtay mid walbaba waxay leeyihiin faskuhaa jucaalada inay fasakhaan mid walba waa ka noqon karaa war wixii aan sheegaya ka noqo wey hebelo iska soo laabo iyo aniga waa iska dhaafay marka waa caqdun jaa-isu darafeyn ee ma aha laazimu darafeyn khilaafan lilijaara ijaarada way khilaafsanta laakin in fasakha hadduu fasakho saaxibulcamali shaqada ninkii iska lahaa ayaa fasakhay qofkii uu dirsaday bacda shuruuci markuu gudo galay kadib lazimahu waxaa laazimaya u laazimaya qisduhu qadarkiisi min alciwad ciwadka ku lahaa dhismay yaa waxay dhisi buu yiri derbigii markuu afar saddex koos uu dhisay ayuu shaqada ka istaagay qadarkiisi baa loo samewaa in marka la siiya shan koos lix koos baa la rabay saddex buu sameeyey qadarkiisi waa thuluth iyo nis intuu mudan yahy waa in marka loo ogolaada lazimahu qistuhu min alciwad ciwadkii lasku ogolaa laiska rabay qadarkiisi ayuu mudanaya wa fii ma siwaa dalika wixii intaa ka soo haray oo qofka isaga ah waa la fasakhay qabla shuruuci intuu weli gulo gelin baa la fasakhay ama markii hore uu shaqada galayaba looma darsanin oo shardiba lama siinin oo shardilaam iska galay laa shaya lilcaamili caamilkii waxba malaha soo maart wamaa siwaa dalika waxay ku noqonaysaa ee qabla shuruuc bacda shuruuc wuxuu leeyay soo maheen qabla shuruuc intuu weli gudagelin baa laga la fasakhay ma ahe shaqada waaba soo qabtee wax shardiho loo galay iyo wax heshiis uu ku galay midna ma jirin laa shaya lilcaamili caamilka waxba male baabu luqata walaqiit luqatadii iyo laqiidkiibu kusaabsanya laba eray e, isku eg wey waxay labaduba ka siman yihiin wax baadi ah dhumay oo la helay laakiin midna waa xoolaha iyo xayawaanka ama wax nool ama xoolahan kale ee saamidka ee lacagaha oo kale midna waa bini aadamka wey luqada waxaa la dhahaa xoolo la helay ama xoolo nool ama lacag ama alaab yaa luqada la dhahaa maya laga qaaday laqiidkuna waa ilmo yar iyo majnuun iyo waxaan kafaalo lahayn wax u kafaalo qaaday oo mas-uulka aan jirin oo meel iskaga dayaca maad aragtay ima meel lagu tuuray baad aragtay maro lagu duuduuray meel laiska dhigay oo laiskaga dhaqaaqay aafaadka waxay kamid tahay jira ee soo kordhay ilmaha gaar ahaan markuu yahay ilma aan aaba lahayn oo xalaal aan ku dhalanin kaasa waxaa la laqiid baa la in lasoo qaado wey marka labadaa masalo ka hadli doonaa baadidii xoolahaeed iyo baadidii bini aadamkeed idaa wajada asalkuna waxaa weye baadida in lasoo qaado xadiidkii nabiga alay slam zayd binu khaalid aljuhani saxiixayn ku sugnaa nabiga alay slam waaka dhihi jiray markii la weydiiyey dahabka iyo fidada iyo baadideeda icraf icfaasahaa waweykaahaa uma carifhaa sanatan fain lam tacrifhaa fastanfiqha waa ku dhihi jiray nabig alay slam ah, baadida haddaa hesho lacag iyo saas oo kale ah weelkeeda ay ku jirto tirada ay leedahay tilmaamaheeda waxaasoo dhan intaad adiga aqoonsato oad ku imtixaamto qofkii hadlo oo sheegtaba sanad yahdi buu nabigu sala allah alay slam yiri fain lam tacrifha fastanfiqha sanad haddaad waba wax sheegta weydo iska isticmaal bu nabiga aleyh isalaatu wasalaam geeli baa la weydiiyey haddana arigii baa la weydiiyey waa kii ka hadlay rasuulka sala allah aleyh wasalam inuu yiri geeli ha qaadin wax dhibaato oo markaasi soo gaaris haddaysan jirinba arigana wuxuu nabig alay slam inama hiya laka aw lidhibi aw liakhiika inamaa huwa laka aw liakhiika aw lidhibi in adiga soo qaado ood yahdiisa kadib yeelato haddii ka ninkii lahaa aada siiso uu helo adiga dhurwaa iyo balaayo baas baa cunaya nacam idaa wajada alxuru qofkii xortaha hadduu helo addoon baa meesha ka baxay alrashiidu ee rashiidkaha safiih iyo saqiir iyo wya kuwaasaa baxay markii rashiid la dhaho qof aan saalixulmaal maal ahayn shaqo aan maal qaban karin ma ahe waa qof rashiid xoolaha gacanta ku qaban karo oo hagaajin karo wey waana xor luqadatan baadi hadday helaan jaaza waxaa banaan iltiqaatuhaa in baadidaa lasoo qaado waa arin jaa-is oo banaan wey inaa iskaga tagtooda soo qaadana waa banaanta markaas fa in wathiqa biamaanati nafsihi naftiisa amaanadeeda hadduu ku kalsoon yahay nudiba waa la suneeyaa marka inuu soo qaado qofka wuxuu og yahay qof aamina inuu yahay xoolaha dadka aan ku degdegaynin yahdini jidkii loogu talagalay marini iska dhowri kara qofka inuu xoolaha soo qaadaa wanaagsan wafcalu khayr ayuu ilah lehy subxana wa khayr khayrka sameeya watacaawanuu cala albiri wataqwa ixsaankii iyo samafalkii bay kamidta in allaha yuxib lmuxsiniin marka inaad qofka asagaa wixii usoo qaado haddaba adigaba kaa badbaadayaan u dhowrto oo ama tuug kale iyo dugaag iyo dhibaato kale intay gaari aad u xifdiso waa arrin wanaagsan oo sunna wain <clears throat> khaafa alkhiyaanatase khiyaaruu ka baqaya naftiisuu khiyaaro oga baqayaa ama hadda yuu isku ogyahay inuu xoolaha ku fiicneen ama ma-aalan wuxuu isleeyahay waxaan haysta dadii kaa dhamaadaan xoolaha dadka amaad u mootaa kuriha waa la nacaa inuu soo qaado markaas waa inuu iska dhowro iska ilaaliyo banaankaada inaad iska marto ood ixtiyaad qaadato ood taxadar aad qaadato ayaa fiicanba qof iska baahan baa tahay xoolaha dadka waxba gacantaa gelin waas og tahay amaanada ku ficneen mathalan iska ilaali marka horeba bani aadamka qof walbaba shahwadiisu meel bay ku badan tahay oo ule tarkiis hal meel bay saaran tahay qaabaa dhibaatadiisa xagga maalka tahay qaaba xagga shahawaadka kale ay tahay marka inuu waxyaalihii noocaasa naftiisu inta badan una ka dhowri karin uu ka fogaada fiican inuu ka fogaadaa fiican uma kadib yundabu qofkii qaaday ee baadidii soo qaaday yundabu waxaa loo suneeyaa an yacrifa jinsaha in horta jinsigeedu aqoonsado waxaa soo qaaday ma xoolo noolbaa ma geelbaa ma aribaa ma loobaa ma dameeraa jinsigeedii hadday lacag tahay lacagtu noocee weeye waa inuu garanayo wa sifadeedana waa inuu ufiirsado tilmaanta ay leedahay nooca lacagta ay tahay qaabkeeda waa inuu soo ogaado lacag saxiixa iyo mid ah, mukasira waa kii uqeybinayay dolar miya ma dahab ma fida ma dinaarba ma riyaalba ma raamba lacag soomali lacagahaas inu marka ufirsa jinsiga ay leedahay waa la dhihi karaa wa sifataha tilmaanteeda iyo sifadeeda sifada ay leedahay iyo tilmaanta ay leedahay lacaguhu waa kala tilmaaman yihiin jinsigooduna waa kala jinsiga guud weeye sifadana waa sifada hoose wey kunkumay iskugu xidhan tahay boqol boqol miya wa qadaraha qadarkeedana waa inuu aqoonsado qof ba hadhow dhihi karaa ana iga dhuntay marka waa inuu dhaho maxay aheyd lacagtaada noocee weeye midabkee wey tiradeeda waa intee qadarkeeda kunba ma toban kun baa arigii ma meeqa neef muu ahaa kaa dhumay loodii meeqaheed kaa dhuntay wa wicaaha weelka ay ku jirta hadday wixii wax lacag oo kale ay tahayna ama dahab oo kale u yahayna weelkeeda waa inaad xifdiso ood u fiirsato weel noocay ku jirta inaad tiradaad raba wa wikaahaa waxa ay ku duuban tahay ku xiran tahay bambiirada ay ku xiran tahay iyo wax maaratay marada la geliyey iyo waxa saasoo lagu xidhay waa inaad ogaato wa huwa wikuhu waxaa la yihahda alkhaydu waa liilanka iyo dunta iyo xariga aladi rubidad bihi lagu xidhay kaasaa khayd la yihahdaa waxay ku xidhan tahay xataa si gaar waa inaad ogaataa xarig madow baa ku xidhnaa dun cad baa ku xidhneed waa inaad ufiirsato wa an yushhida waa inuu geliyo calayha xoolaha markuu gacanta ku dhigana waa inuu makhraati geliyo oo yihaahdo kaalaya mara ka noqda xoolo noocaana gacanteeda soo galay ha sheeginase ogaada hadhow ninkiila hadduu imaado dood hadduu keeno intaa inay ahayd man iltaqada luqadatan falyushhid daa cadlin owda way cadlin xadiidka abu daawuud saxiix albanin uu sax yeelay ha maqhraati geliyo hadhow si aan dood iyo muran u imaano tawthiiq weeye uma kadib markuu iska hubsada arrimahaas maqhraati geliyo in kana aliltiqaadu fi lxaram waxaan uu soo qaaday marka waxay u qaybsamayaan wax in la tacriifiyo mooyane aan tamliig ka suuroobi karin inaad yahdiso weliga ood xifdiso lagaa rabo waxna intaad xifdiso ood yahdisaad haddii wax sheegtay waa la waayo aada mulkin kartaa labadaasi arrimo xoolaha u qaybsamaan qaar waa inaad xifdiso yahdisana qaarna intaad yahdisood xifdisaad markii wax sheegtay la waayo aada iskaba mulkin kartaaba qofkii lahaa hadduu imaadana waa damba waa siinaysaa fa in jaa saaxibuhaa yowma min adahri facadiha walkii nabi sal l slam dhahay ninki ilaa hadduu waa un imaado aday kugu tagtay waad siinaysaa tuna inaad cuntaba lamaba ogolaba waxaa kamida luqadat alxaram baa kamida baadida maka laga helay oo qofka asagoo maka jooga uu qaaday laa yultaqadu luqadatuha waa kudhihi jir nabig alay salatu salaam ilaa limucarifin qof yahdinaayo mooyeen haddaad baadi maka ka heshay xaramka weligaa inaad yahdisay kugu noqon inkastoo hadda waxay u sameeyeen meel mafquudaadka iyo waxyaalaha la waayey iyo la dhigo halkaasa la iska dhigaa lakin haddaad gacanta ku dhigto de inaad yahdisay noqon mar walbana meesha ma joogi kartid muddo baabaad meesha joogtaa xaaji baad aheyd ama muctamir baad aheyd marka culaab iyo culeys bay kugu noqon kartaa lakiin hadda culeyskaasi way fududeeyeenoo meelo loogu talagalay oo nin walba baadi ka dhunto uu imaani ayaa la sameeyey inta badana muslimiintu wixii baadi ay arkaan way keenaan wax qaadanayo tuug aho bale dadka dhacayana waaba jiraay ah, ayagoo xaramka la jooge lakin inta badan waa tuuran yihin xoola iska yeelaan arkaysaa meeshaas marka wuxuu leeyahay uma in kana iltiqaadu fi lxarami xaramka haddii xaram maka la wadaay aw kanat iluqadatu jaariya waxaa lasoo helay waxay ahayd jaariye ahayd luqadadii baa lagu daray yaxilu lahu wauhaa inuu wadiyo oo jimaacana ay u banaan tahay bimilkin milkulyamiin iyo adoonnimo uu ugu jimaaco aw nikaaxin guur inuu guursadaa u banaan tahay oo ugu jimaaco guur ku jimaaco ayuu maaratay helay laakiin war looma hayo ma addoonba ma xorba waxay tahay lama ogo sideedana waxyaalaha abdaacda ah iyo haweenka iyo alaslu fiha taxriim xaaraam weeye asal sanad baan yahyno waan iska jimaaci ma dhihi kartid liannahu shubha gashay wixii markaa saas oo kale oo asalkuu xaaraam yahayna adnaa shubha ayay ku xaaraam noqonaysaa ah. wuxuu raaciyey marka luqadadii xaramku raaciyey jaariyada la helay aw mase wajada wuxuu helay fii ardin dhul beriyatin cidla ah baadiye ah dhulkaa baadiyahe baraarida waa badiya ladhahay khaaliyatin iska cidla ah iyo xayawaanan xayawaan ka helay xayawaankaasoo yamtanicu iska reeba min sigaari sibaaci duwaaga kiisa yar iska reeba xayawaan iska reebi kara dawacada iyo guduudanaha iyo muxuu ahaa dhurwaaga iyo ayuu meel iska daaqayo helay oo baadi ah ka baciirin neef geela oo kale canadan jooga geela u daahi maayo soo saa ma aloshu kasoo ridayaaba waa marka ka baciirin neef geela wey wa farasin faras iska daaqaya cidloo baadiye ah wa arnabin bakayle waa xayawaanka baadiyaha waa la dhaqdaayo selaftirkiisu meelaha loo samaystaayo qafisyaa la geliyaayo waa la dhaqdaa bakaylaha meelaha magaalooyinka ah meelo lagu talagalami jiro lagu aruuriyo isagoo fakaday oo meesha ordaayo oo qardhaasti qabo oo calaamadii qabo oo calaamadii shirkadda ku dhegan tahay baad aragta wadabyin iyo baasha eele eelada la yihahda ama galanuugta wa tayrin shimbir shimbirihii magaalada kamid ahe calaamaysnaaye khatmigii iyo mahooriga lahaa ama silsilad lugta ay kaga xidhanta iyo meel cidlaa baadiya ku arkay falaa yajuusu ma banaano an yaltaqida inuu soo qaado fi hadihi almawaadici meelahaas iyo arrimahaas lasoo sheegay inuu soo aruuriyo waxaasi ma banaana maxaa yeelay geela de nabiga alay slam xadikii zayd zayd binu khaalid aljuhani waan kaa soo sheegnay maa maa laka walaha waa kudhihi jiri geel maxaa kugu wata macaha xidaaha wasiqaaaha tarid lmaa watakulu shajar xataa yalqaa rabuha waa kii dhihi jira nab sala allah alay wasalam haddii laakiin tuuga ay carada ka dilaacdo iyo shufto iyo dad waa xoolaha dhaca ama meeheb uu imaado dugaag geela aan u istaagayn inuu cunaayo eber ka dhigaaya waa lasoo arurinaya waqtiga cuhmaan bin cafaan radia allahu canhu aa lasoo arooriyay inuu dhihi soo aruuriyo soo qaada maxaa yeele suraaqi iyo qudaacu duruq iyo waxbaa bilowday faraska waa sidoo kale marka xayawaanka wuxuu ka wadaa iska celin kara sibaaca iyo dugaagga ka baxsan karaa ama orod baa oga baxsan karaa waa faras oo kale iyo arab iyo iyo dhabyi iyo ama isagaaba iska celino difaac buu geli ama waba ka buubi sida shimirti oo kale wey wixii saas oo kale oo dugaagga iskaba kaba badbaadi karaa waxbaa soo qaadan waxaan soo qaadanayna iyadana baadida xaramka jaariya aad hesho iyadana addoon miyaa xor miyaa war u haynin falaa yajuuzu ma banaana yani litamalluki inaad usoo qaadan banaana inaad yeelato hadhow falaa yajuuzu ma banaan yaltaqida fi hada mawaadic ila lilxifdi xifdi mooyeen haddaad leeda waan xifdin ilaalin u dhowaan maayo aniga cuni mahayo calaa saaxiibihaa baan u xifdin taa waxba dhibaataa marka malaha waakii dee nabiga alay salaam uu yiri baadida xaramka iyuuna soo qaadin maxaa laga soo reebay ilaa limucarifiha ila liman yucarif ninka marka yahdinayo waa loo ogolaaday ilan xifdi buu u yahdinaya laakiin inaan hadhow sanad kadib baan isticmaali oo fastanfiqha ijcalha majcala maalika fahuwa maalullahi yu'tihi man yashaa inaad tiraahdo taa kuma jirto fain iltaqata litamalluki hadduuse waxyaalaha aan soo sheegnay uu qofku baadida iyadoo atuu helo iltaqada uu soo qaado litamaluki inuu mulkiyo darteed buu usoo qaatay xarum waa ka xaaraan man aawaa daalatan fa huwa daal waa kii dhihi nabi sal la alay wasalam inuu mulkiyo usoo qaatay marka waa baadi isagaa baadi ah wa kaana wuxuu noqonayaa daaminan mid dhabay buu noqonaya baadidan kale eed rabta inaad yahdiso gacantaada hadday ku dhimato magdhabi maysid muddadii aada yahdinaysay eed weli aadan mulkinin hadday gacantaada ku dhimato qofkii lahaa u imaado ma damaan qaadays laakiin xoolihii la yiri litamalug lamaba ogola ma mulkin kartidba haddaad mulkin niyooto qaadato hadday kugu dhimata waxaa wey laamin baad noqonaysaa wa fii maa cadaa dalik intaa wixii ka soo haray lasoo sheegay oo ay kamid tahay baadida xaramka iyo jaariyada iyo xayawaanka isdifaaci kale sibaacu sikaaru sibaaca iska dhowri kari iyo wixii ka soo haray oo baadi ah yajuusu waxaa banaan in lasoo qaado lilxifdi liajli lxifdi inuu qofkan xifdiyo iyo watamaluki inuu yeesho inaad ilaaliso qofkii lahaa u ilaalisho muddadii ayada heeda la yahdin jiray kadib muddada wax sheegta hadii la waayana aad xoolahaad ku darsata usoo qaadayba taa waxaa dhibaata marka tamaluku marka waa taabic wey asalku waxaa weye inaad xoolahan badbaadiso inamaa hiya laka oo kidhihi jira nabig alay salam fa laka arigii marku hadlayay aw liakhiika walaalkaa hadduu imaado aw lidib dhurwa marka inaad adiga yeelan kartaad ka qaadanaysaa yajuuzu lilxifdi watamaluk fain iltaqada lilxifdi hadduu usoo aruuriyo xoolahaas baadidaa uu soo qaado lilxifdi inuu dadkii lahaa u xifdiyo oo uu ka ilaaliyo wixii ku xadgudbi lahaa darteed lam yalzamhu tacriifuhaa inuu yahdiyo laazimku ma aha xoolaha isagaa marka horeba inaad yeelataba ma rabtidba oo wuxuu ka dhigayaa tacriifka iyo yahdintu inay tahay waxaa ka dhala waxaa keeni kara inaad xoolahan hadhow mulkiso si aad u mulkiso ood xoolahada ugu darsato wax sheegta waa inaad weydo ood sanad idil dhawaaqdo laakiin haddaabad inaad yeelataba aadan rabin waxba ma yahadinay sida ninkii imaanayo xeerada ka dhowranaya asaga u taalla ninkii kuweydiinayana waad oga jawaabi waxba ma yahadinaysi saasuu qabaa laakiin waxay khilaafsan tahay naskii buu khilafsan yahi xadiidkii nabig sala la alay slam bu khilafsan yahi ah, uma icrifhaa sana waa ka dhihi jira s nabig alay slam acrifhaa min atacriif ah, icrif icfaasaha oweykaaaha markuu zuhayr muxuu yihi uma kadib acrifha yahdi acrifha ah, yahdi sanatan sanad yahdi waa ka dhihi jiri lama kala qaadin marka lilxifdi iyo litamaluki marka qowlkan waxaa weeyaan xadidkaas ka hor imaana waa war daciifa fain iltaqada lilxifdi lam yalzamhu tacriifa watakunu cindahu amaana agtiisa amaano ku ahaanaysaa yadow yadu amaana hadday hadday maaratay xoolahaas ay dhintaan ama wax noqdaanna waxba lama weydinayo laa yatasarafu fiiha abadan weligina ku tasarrufi maayo maxaa yeele lilxifdi inuu ilaaliyo usoo qaaday ilaa an yajida saaxibaha nin kale ilaa u ka imaado fa yadfaca ilayh uu siiyo wain dafacahaa ila alxaakimi hadduu marku ku daalo uu ninka xaakimkaha ama qaadigii muslimiintaha ee lagu kalsoonaa uu iskaga wareejiyo oo yidhahdo waradaha xafiis jooga oo muslimiinta meel u fadhiye oo lagugu imaanayaaye xoolahan baadidaan helee la wareego igahay lazimahu qaadigii waxaa ku laazimi alqabuulu inuu aqbala laazim ku noqonayso masaladii marka uu ku yidhi haddaad xoolahan usoo qaadato lilxifdi inaad xifdisoodan mulkinin ama wax la mulkin karaaba ma aha oo xoolaha lamulkin aan la mulkin karin bay kamid tahay kuwan soo maray baaba kamid ah uu soo sheegay jaariyadii iyo maalulxaramkii iyo wuxuu marka xoolaha noocaase in la xifdiyuun adoogu talagashay yahdin mesid soo kuma dhihin wuxuu kasoo istinooday masalo masalo kasoo reebay waa maxay luqadatulxaram buu kasoo reebay nacam buu ku leeyahy nacamta waa istine istine ka dhiganta maanta Ah, layahdin mahayadii buu kasoo reebay wuxuu yihi waa layahdin goorma luqadat alxaram xaramka luqadadiisi ayadu waa layahdin maca kownihaa weliba ayadoo ah lilxifdi in la xifdiyo darteed oon litamaluki marba inaan suuroobi karin xoolaha xaramka xataa sanad iyo laba sanad toban sanad daad dhawaaqdo ood yahdiso weligaa ma yeelinaysi waa xoolaha kale xoolaha markay sanad dhamaada lagu leeyahay fa huwa fi mali majcala maalika xoolahadoo kale oo istanfiqaha nabigu yihi sala allah alay slam marka xoolihii la yidhi hadaa loo kala qaaday inaad lilxifdi inuu usoo qaado inaad xifdiso iyo inaad xifdigaas kadib iyo halinta kadib aada mulkiso loo kala qaaday tii la yidhi inaadan mulkin karin ee soo maray yaaba ku musanifka ku yidhi la yahdin mahayo laakiin waxaa laga soo reebay iyadoo lilxifdi a ah, in la yahdini baadida xaramka baadida xaramka waa la yahdinayaa adoon weligaaba mulkinayn a nacam luqadat lxarami xaramka baadidiisu iyadu maca kownaha lilxifdi ayadoo ay tahay in la xifdiyo oon la mulkin karin maceeda la jirkeeda haddana yajibu waxaa waajiba tacriifuha in la yahdiyo xadiidkii baa kusoo cadada nabiga aley isalaatu wasalaam laa yultaqadu luqadatuha ilaa ilaa man yucarifuha kama qaal aleyh isalaatu wasalaam ninkii yahdinaya mooyeen adoo lagu diiday inaadan maaratay aadan qaadin maxaa yeelay ma mulkin kartid kolba haddaad qaadee hasku qaadin haddaad qaada maxaa lagu xiray waxaa lagu yiri weliga waa inaad marka tacriifiso wey masalada marka mustathna waxay ka tahay masaaishii uu kasoo hadlay wa in iltaqada hadduusa xoolahan soo qaato litamaluki inuu yeeshaba ariguu soo arooriyey markiiba xeradu ku shubay xisaabta xoolihiisiibuu ku darsaday nisaabkiibu kor ugu darsaday ku kordhistay litamaluk wajaba waxaa ku waajiba an yucarifa sanatan intaadan mulkinin waxaa ka horeysa sanad waa inaad yahdisaa oo dhawaaqdaa ood maaratay naadisaa meelaha laiskugu imaanaya ka dhawaaqdaa calaa abwaabi lmasaajidi masaajida albaabahooda iyo markay dadka soo dareeraan iyo halkaasaad istaagaysaa ila masjid gudihiisa waa kii la diiday oo nabiga alay slam uu nahiye ninkii baadi masaajid ka dhex yaadiyaa laa raddaha allah in la yidhaahdo la habaaraba ayib masaajidka marka albaabkiisa dad badan baa iskugu imaan shan jeer baa maalintii la imaadaa dad kala duduwan qaar baadiya ka imaaday ku iska socda oo safar ah baadidiisi meel fog ka ogaa marka iridkaad istaagaysaa wal aswaaq iyo suuqaqa ummadda iskugu imaato wlmawaadica iyo meelaha alatii wajada fiihaa uu ka helay badeecada iyo baadida uu ka helay baadida uu ka helay cala meeshii uu baadida ka helayna meelihina wuu ka hadli oo uu istaagay war meelahanaan wax ka helay ee yaa xoole ka maqan yihiin buu dhihi ninkii lahaa ee baadida ka dhuntay intuuna meelo kale fog aadin meeshay kaga dhuntay iyo raadkii halkaas horta qaadi hadday lacag ahayd meelihii buu ka raaraadini hadday xoolo ahaydna raadkii buu qaadi meelahaas kama fofoga maalmaha hore kadib buu markuu waayo meel fog laga yaaba inuu u doono marka meeshii aad ka heshay waa inaad imaataa tiraahdaa war meelahan yaa wax sheeganayo oo baadi iyo wax ka maqan yihiin ah, inu saa yirahda larabaa calalcaada sida caadada iyo curfiga dadka waafaqsan ayuuna u yahdinoo waata caadada dadka sida ay ku tageen fa hiya awalulamri maalinta u horeysa yucarifu waa yahdinayaa darafay nahaari maalinta labadeeda dhinac marka u horeysa ee baadidu ay cusub tahay maanta aad heshay nis horena meesha baa soo istaagi nis dambana waa soo istaagi waad yahdin qofkii rahaaba ila meelaha kafog ka dhafkooyeenoo raaraadinaye uma fi kuli yawmin maalin walba markii la gaaro marki mudalj maratan maalin walba hal mar labada nis maahee hal mar unbaa dawaaqi ood leedahay alaabka dhuntay oo baadi raadinaya uma fi kuli usbuuc haddana usbuuc iyo wiig kasta markii la gaaro yaad hal mar ah ayaad haddana yahdin uma fi kuli shahrin bil kasta maratan sanadkii baa la qaybinaya bil walba haddana hal maraad dhawaaqi bxayu waxaad ku soconaysaa xaalad ay laa yunsa tacriifu lawal tacriifkii hore yahdintii hore maalinta hore aad yahdinaysay iyo maalinta bil kadib aad yahdinayso waa inaan la halmaamin oo haddii la arko bil kadib adigoo le war baadibaa dhuuntay waa in la ogaan karo baadidii hore ee maalintii hore aad sheegaysa inay tahay oo ti cusub aynan ahayn marka waa ina isku dhadhaweyso lagugu garto waxaana weli daba taagan tahay baadidii hore inay tahay ood yori yahdinayso maalinta hor ad yahdisay usbuucii kuxigaad yahdisay kii kuxigaad maalin ka yahdisay bishiibaad maalin yahdisay weli marka waxaa la ogaanayaa baadidaad inaad daba taagan tahayo waa la garanaya laakiin haddii laiska halmaamo mid cusub buu qofkii haa xataa u malaynaya oo uu leeyahay khalaas ninkan wax kaloo haddana helay baxayu laa yunsa aan la halmaamaynin buu ku socon curfigii caadada wey atacriif lawal tacriifkii u horeeyey iyo maalinta horeysay yahdintuu yahdinay wa yuclamu waa in la ogaadaa oo yuclamu la ogaanayo weliba ana haadaa dhawaaqan uu maalintan dambe dhawaaqayo takraarun lahu inay ku celcelis iyo tikraarun ay tahay uu maalinta hore wixi uu sheegayo inuu ku celcelinayo ee wax cusub inaynan ahayn in la ogaadaa la rabaa oo saa loo fahmo fayadkuru yadkuru markuu yahdinayo wuxuu sheegi bacda awsaafihaa baadidan uu hayo tilmaamaheeda qaar buu ka sheegan qaarna waa qarsan walaa yastawcibuhaa ma wada sheegayo baadidii dhammaanteed wada sheegi maayo haddaad tirahda neef dadiisu saa tahay oo wan ah oo intaas jir ah oo geesa leh oo midabkiisa dhan sheeg sumadaa leh sumadihii aad sheegto maxaa haray ba dee wax haray ood qofka ku imtixaami maba lahaba qof aan lagu kalsooneyn oo khaain ha dhihi karana iska wax kale ood u laaban ood ku imtixaami kartana ma laha marka qaar baad ka sheegi qaarna waad qarinaysaa lacag baan helay baad dhihi lacag waa lacag jinsi wey marka kubaa dhihi kara waa ana iga maqan tahay maxay lacagtaada lacag kenya haye sii soco maxay ku xidhneed walaa yastawcibuhaa ma wada camimaayo ma wada sheegayo wain kaanat iluqatatu hadday tahay baadidan la helay yasiiratan wax yar wax yar oo curfiga dadka iyo caadada dadka aan wax weynba sii ahayn yasiiratan wa hiya mima yasiira waxaa la dhahaa mima maa laa yutaasaf waxaa laga walbahaaraynin calayhi korkiisa aan laga sii walbahaaraynin oo wayucradu liskaga jeedsan canhu xaggiisa haaliban sida haalibkaa idaa fuqida hadiiba la waayo oo maantaba aad yar weydo nis hore yar raadiso wixii laiskaga jeesan oon lasii raaraacanin baa yasiir la dhahaaye hadduu wax intaa leeg u helo lam yajib ku waajibi maayo tacriifuhaa sanatan inuu sanad yahdiyo soo marka xoolahan sanad baa la yahdini curfigay u noqon walcaadatu muxakama waxaa jira waxyaalaha qaar hadduu kaa dhumo markaas laga yaabo inaad meelihii ka fifiiriso aad kusoo noqoto galabta haddana aad kusoo laabato laakiin berriba hadday gaadho aadan ka gelin iyo wax laga yaabo inaad lix bilood aad un idaacadda taagan tahay oo ku hayso waxaa kaga dhumay soo raadiya meelihii aad ku waxaynayso dad kala dirayso fariimo aad dirayso telefoona aad dirayso aad iyo aad qaali kugu ah ooda ka samri karin wixii saas oo kalea sanad adigana waa inaad yahadiisa oo tiraahda xoolahaas anaa haya aad ku hayso haddiise wixii wax yaroo macno labe aan ahayn oo qofku iskaga halmaami karo cabsi walbahaar badan iyo muxuu ahaa ta'asuf iyo walbahaar badan uusan sii lahayn iskagaba tegi karo qofka meeshiiba waxba ma yahdinaysa hadduu yahay shay dhexdhexaada oo alelahay bil iyo meelahaasa laga samri karaa muddadiisi waa inaad iyadana yahdiso iyo qadarkii aad sleedahay ninkii lahaa hadda waa ka samray wuxuu leeyahy ida fuqid lam yajib ma waajibayo tacriifuha sanatan sanad inuu yahdiyo ma banaana waajib ma aha waajib kuma aha waajib kuma aha yani hadduu iska yahdiyo asaga utaalaa laakin waajib kuma aha ah. nabiga aleyh isalaatu wasalaam baa timir buu wuxuu ka helay xaba timirahoo lagu tuuray gogashiisa ayuu helay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi haddaana ka baqaynin inay noqoto timirtii zakada iyo sadaqada waan cuni lahay bu rasuulka aleyh isalaatu wasalaam maxaa ka reebeen xabaddaa timirta inuu cuno nabig alay salam inay baadi ka reebtay maya zaka iyo sadaqa uga haray nabig alay salam darteed haddiynan ahaan sadaqa iyo aynan ahayn xabad timira midna ma yahdiyeen marka waxyaalahaas oo kale saas oo kale ah ayaa loo wadaa marka wuxuu leeyahay lam yajib tacriifuhaa sanatan bal zamanan zaman buu yahdinayaa yudanu loo maleyn ana faaqidaha qofkii baadidan waayey acrabo canha inuu ka jeedsaday muddo uu isleeyahay hadda ninkii lahaa waa ka samray intaasu asagana yahdinaya dadka caadadoodii iyo curfigooda u noqonaysaa dadkuna de waa kala daduwan yahay qof baa laga yaaba boqol shilin inuu bil raaraadiyo oo aada ugu adag tahay kubaa laga yaabaa inuun waxweyn usii arkin marka adigu wasadkaa ku soco nacam uma ida idaa carafa hadduu yahdiyo waa yahdiyey alalahay sanad buu dhawaaqayey almultaqidu ninkii baadida helay sanatan sanad buu yahdiyey baadidii lam tadkul baadidaas ma gelaysa fii milkihi milkigiisa ma gelayso nabiga alay slam muxuu yii sanad markaad yahdiso istanfiqhaasoo kuma dhir markaad nafaqaysanayso od xoolahaada ku darsanayso waxaa la rabaa sidii marka horeba markii horeed heshayba waa kaad maqhraati gelisay oo tiri alaabtan ila fiiriya baadi dad leeyahay wey markaad xoolahaada ku daraysana waa inaad carabka kaga dhawaaqdo tirahdo baadidii wax sheegtaa la waayey laga bilaabo neefkaasi maanta waxay ka dambeeya xoolahaygaa lagu tarinaya nina ima qabsan karo ninkii lahaa mooyane lam tadkul fii milkihi ma gelaysa xataa yakhtaara tamaluka ilaa uu ka doorto inuu mulkiyey bilafdi lafdina uu kaga doorto uu kaga dhawaaqo u yihaahdo baadida iyada aheed maanta laga bilaabo anaa mulkiyey xoolahay ku jirta maxaa yeele sanadkii waan yahdiyey taas in yihahdo afka ka dhawaaqo wey haddii kale de waa xoolo dad leeyahay waa inuu yahdiya ama uunan isticmaalin lilxifdi u hayaa faida ida khtaarahu malakahaa hadduu doorto xoolihii isaga ahaa tamalug iyo inuu mulkiyo u doortay lafdi iyo ereyna waa ugu dhawaaqay malakahaa wixii waa mulkinaya laakiin waa mulki calaa niyati damaan wey ogow hadda waad mulkinaysaa oo xasan niyeenaad maanka ku haynaysaa ninkiina hadduu imaado wixii oo sanad aad yahdinaysay kadib waad umagdhabaysaa ah. haddii isagii jawar waad siinaysaa xataa low talifat hadday dhimato qabla an yakhtaara intuuna dooranin oo inuu mulkiyaba uunan weli dooranin kuna dhawaaqin bay iska dhimatay lam yadmanhaa ma ma damaana qaadayo intii uu yahdinayey ama uu weli una mulkinin bay neefki asaga aha uu dhintayba wixii asaga ahabaa maarata iska halaagsamay xoolahaasi inta uuna asaga mulkigiisa ayna soo gelin yaduhu yadu amaan yaduhu yadu amaan qofka amaanada iyo wadiicada hayuu lamid yahay xoolaha amaanada iyo wadiicada ahna lama damaano qaado qofkii haday ku dhimaan oo tafriid la-aan iyo xadgudub la-aan ay ku dhintaan lama damaano qaado laakiin maalintuu mulkiyo oo u yihah sanad baan yahdina haddaanaa iskale xoolaha asaga calaa niyati damaan bay noqonayaan qofkii lahaa ayuu umagdhaba haddii uu maalin u helo wa idaa tamalakahaa hadduu mulkiyo oo waa xoolihii asaga ahaa hadda xoolihiisi ku darsaday uma kadib jaa waxaa yimid saaxibuhaa kii iska lahaabaa yimid yooman maalin min adahri zamanka kamid a ah. ayuu yimid isagoo sheeganayu maqlay isagoo calacalayo isagoo meesha ku xasuustay xoolaha kaga dhumay kiina uu fadhiyo falahu akhduhaa waxaa u banaan marka kii iska lahaa xoolaha inuu qaato bicayniha ah, neefkiisi oo noolba hadduu arko ama xoolihiisi oo naftirkiisia ah, waa qaadan karaa waa goorma in kaanat baaqiyatan caynta hadday weli baaqi tahay wararka muran ma yaalaya hadal waxay dhashay iyo wixii ka farcamay waxo dhan asaa iskale asalkii faracu asalku raaci waila neefkii asaga ahaa cayntiisi ma joogo familihaa wailaa familihaa ayada oo kale haddii wax mithli oo ayadoo kale ay jirto ay ta lacag bay aheyd lacagti mithli bay leedahay raashin buu ahaa raashinku mithli buu leeyahay aw qiimataa qiimaheedii buu bixinaya adun w isagoo kale uusan jirin oon la helin qiimaheedii buu bixin iyo suuqa wuxuu ka joogay haddii neefkii asaga ahaa gacantiisa ka baxo cayntiisi ay baab-ado qofkii lahaana uu yimaado kadib wain tacayabat hadday ceebowdo baadidii uu soo qaaday sanad iyo hadinayay gacantiisa ku jirtay ceeb iyo naafaa soo gaadhay naqsi baa gaadhay akhadahaa ninkii iska lahaa waa qaadanayaa iyadoo maciibo oo ceebaysan macal arshi kabitaan maced wixii ay gaadhana waa inuu kabaa waa inuu kabaa meebka isaga ahaa kabitaan waa inuu sameeyaa oo imihii wax ka nusqaabay kii gacanta ku hayabaa kabay wayukrahu waxaa la nacaa iltiqaadu lfaasiqi mid faasiqa inuu xoole dad leeyahay oo baadiha intuu arko udhaho waan aleelh waan baaditiga waa ilaalin oo uu soo kaxeeya ma banaana cadaaladiisa lagu kalsoonayn amiin ma aha xoolahan asagaan lagu kalsoonayn oo markaaba inuu cunaa laga yaaban yahay marka inuu qaada ma aha soo maray qofkii naftiisa ku kalsooneen inuu iska dhaafo wayukrahu iltiqaadu lfaasiq waa karaahiyo wayunzacu minhu waaba laga qaadi waa laga siibi faasiq xoolo wadaa la arkay oo baadi weya leh ken baa lelay markaa dadka muslimiinta iyo dadka aaminka iyo qaadiga iyo yaa kala wareegaya Ah, war xoolaha inaad suuqa kushubtaa rabtaa qaad iyo balaayo ku galatee keen baa laleh minhu waa laga qaadi wa yusallamu waxaa dee loo dhiibi ilaa hiqatin qof lagu kalsoon yahay caadil oo hiqa oo lagu kalsoon yahay ayaa lagu dhiibi war aliftan alaabtan baa hebel baa laga soo qaaday laguma kalsoone adiga waa inaad haysaa oo gacanta ku haysaa dayib in la yahdiyo soo lama rabi marka yaa yahdin kii faasiq ahaa ee soo arkay ee soo qabtay ee calaamadeeda ogaaday ee meel ka soo qabtay laga qaad yaa yahdini asaga faasiqa yahdin lakin waa lala socon wuxuu le wayadumu wuxuu u dumayaa ila lfaasiqi kii faasiq ahaa waxaa loo dumi hiqatun qof hiqa ah yadumu hiqatun mid hiqa ah, u dumaaya ila lfaasiqi faasiqi oo la socon yushrifu caleyhi ku dul ilaalin fi tacriifi yahdinti ah, wuxuu le yahdi adaa hele sheeg tilmaamihii iyo meesha kasoo heshay waan kula socon anigane meelaha suuqa iyo masaajida hortooda iyo meelahaasu ka dhawaaqi Eh, marka kana waa la soconaya midka oo hiqadaha uma xoolaha dadka aad loo dhowraya oo la ilaalinaya waana maqaasidu shareecay kamid tahay iyo daruuriyaadka amwaalu nnaas iyo xoolaha dadka wax fudud oo la sahlan kara ma aha in la ilaaliyo la dhowro la xifdiyo ala rabaa qofkii iska laha waa xifdisan haddii kalena qofkii kale ee helay inuu xifdiyo bishuruud aad baa loo adkeeyey uma yatamalakuha markii la yahdiyey oo faasiqi alaabta laga hayay sanad kadibna uu yahdinaya dhawaaqayey wixii ka dambeeyey in la mulkina la raba yaa mulkinaya faasiqi baa mulkin uma yatamalakuha waxaa mulkinaya alfaasiqu faasiqii laga hayay hadda xoolihiisii bay ku darmadeen xoolihii gacantiisay galeen walaa yasixu ma asaxayo kule musanifka masale kau galay laqdu lcabdi adoonka inuu soo qaada baadidiisa baadi adoon adoon inuu baadi soo qaado o dhaho alelahi baadidan anaa haynayo oo waan yahdinayo ma banaano isaga laftirkiisaa maal ah oo mamluug ah oo laleeyahay hadduu soo qaada see la yeeli fain akhadahaa hadduu soo qaado akhadaha sayidu minhu sayidkiisaa ka qaadaya sayidka waa bakeer xoolaha dadka kala wareegaya wa kaana sayidu sayidka wuxuu isku bedelaya oo noqonayo murtaqidan midkii wax soo qaaday midkii baadida soo helay sayidkii buu noqon oo markaas yahdin oo haddii hadhow noqoto in la mulkiya isagaa mulkin oo la yeesho wa idaa lam yumkin haddayna suuroobin xifdulluqata luqadadan iyo baadidan waxaa sanad hala yahaadiyo ka dibdeenna ama hala xifdiyo waxbaba yeelanin ama xoolahaada ku darsan bacda sana labadaas alla soo kala qaaday baadidan maanta la helay wax ka suuroobi karo inay sanad sii joogto maba ahaba waa baadi xoolo dad leeyahay baaba-aaya dayacmaya muddo yar hadii la isticmaali waayo waaba halaamayaanba kal batiiki oo kale qarihii iyo khiyaarkii iyo waxyaalahan marawaadka oo kale wey wanaxwi wixii lamida ah. haddii markaaba suuqa la geen waayo la iibin waayo lalacageyn waayo ama la intifaacsan waayo laqubaaraysan waayo la cuni waayo waba halaabayaan dayac baa meesha ka imaan intii xoolaha dadka ay dayacmi lahaayeen adigana maada intifaacsanin kii lahaana ka dhinte see la yeeli wuxuu leeyahay yukhayar ninkii helay waxaa khiyaar loo gelin bayna aklihi inuu cuno oo uu qarihiisana iska cuno oo yaanyadii iyo babaygii wixii iska uh, qudaarsado oo isticmaalo iyo wabeecihi inuu gado intuu suuqa ku shubo lacagtii deena uu gacanta ku dhigo uma yucarif sanatan sanad uu yahdiyo wuxuunan haynin buu yahdina wuxuu leeyahay qara ka dhumay Ah, qarayu ka dhumay buu leeya baba iyo alaabo noocaasa meesha ku dhumay iyo tilmaa intay tirada ahaayeen iyo waxaaso dhanna waa inuu ogaado marka hadhow qofkii laha markuu imaado wuxuu le waad ogtahay qara intu inuu xilligan joogaynin wixii waan kuu gaday lacagtiina waa hatana qabsuu leehy anaaba isticmaala anaa kuu magdhabi buu leehy saasuu leehy uma yucarifu sanatan wa in amkana islaaxuhu shaygii waxaa weeye shay aan baaqi noqonaynin muddo dheer laakiin waxaa suuragala in la cilaajiyo in maaragtay la hagaajiyo oo lasoo gaarsiiyo xad uu baaqi noqon karo wa waaa jira banaanka laska dhiga halaabi haddii faranjeerka la dhigana muddo joogi baa jira wax hadduu qoyan yahay iska halaabi haddii la angejiyana muddo joogi baa jira marka wuxuu yihi wain amkana hadday suurowdo islaaxuhu shaygii la helay ee aan baaqi noqon karin in la hagaajiyo hadday suuragal tahay ka rudabi rodabki oo kale timirta nooca rodabka la yihaahdo de waxaa weeyaan muddo yar un bay joogi kartaa laakiin haddii si gaara oo yaqaanaan loo isticmaalo oo meelo gaara la dhigo oo la ilaaliyo tajfiif iyo in la angejiyo adkaato angegto ayaa suuroobi karta sida timirtoo kale dee muddo badan ay joogto ayaa suuragala marka in amkana islaaxu karutabi sida radabka oo kale wey in la hagaajina waa suuragal waa la fiirin oo nin kale la khiyaar gelinaya fain kaana alaxadu hadday u dheef badan tahay ninkii alaabtan iska lahaa fii beycihi in loo gado oo lacagnimo loogu hayo loo yahdiyo baacahu ninkii helay waa gadaya lacagtibu hayn aw mase tajfiifi in la angejiyo oo deena muddo badan ay joogi karto qofkii lahaaba uu kugu soo gaari karo ayaa qofkii lahaa u haboon oo u fiican oo u dheef badan jafafahu waa angejinaya marka alaxwad lilmaaliki qofkii maaliga hadba sida u fiican ayuu u samayn inuu u gado lacag u hayo hadday u fiican inuu u angejiyo timirahaan ugu hayo hadday u fiican tahy saas u faslu faslka wuxuu ku saabsan yahay labaad ee laqiidki wey ilan wuxuu laqiidkii iyo luqadadiiba kusoo hadlay laqiidka waxaan idhi waa ilmo yar oo la tuuray oo aan la garanaynin meel meeluu ka yimid meel laga keenay midnaba aad meel ka heshay in la qaado oo xayaatadiisa la badbaadiyo waa arrin furuudulkifaaya ah oo qofkii arkay markaas ay dadka arkay waajib ay ku noqonayso intii kalena dembiga ay ka kor noqonayaan waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican bu ilahi leh subxana wa tacaala waa xayawaan waa bini aadam in la badbaadiyo oo la ilaaliyo oo la qaado oo la xadaaneeyo oo la dhowro laazim weeyaan faslu iltiqaadu lmanbuudi ilmihii laiska xooray in lasoo qaado fardu kifaayatin fardu kifaaya wey yani waa farad laakiin ay kaafinayaan dad dad ay kaafin oo hadday qaadaan kuwa kale ay ka kaafinayaan dembigii kuwa kale waa ka dhacaya haddii kalena ahima aljamiic dhammaan wawada dembaabayaan farudu kifaaya saasaa la yihahdaa waa wixii haddii qof uu qumana kuwa kale dembiga uu ka dhici kii uqumaynu ajir uu ka heli haddii wax uquman la waayona lagu wada dembaabayo waa fardu kifaaya marka in la qaado dadkao dhan haday indhaha ka dhowrtaan o dhahaan ilmahan muxuu aha laga kala cararo meelaha uu deeno eygi iyo bisadiga ku cunto waa la wada dembaabay fa idaa wujida haddii la helo laqiitun mid la tuuray ayaa meel laga helay xukima bixuriyatihi inuu xor yahay baa lagu xukumaya bixuriyatihi ilmo yaroo meel laga helay ma adoon ba ma xor ba waa lasu qabtay asalka waa xuriyada asalka bini aadamka asal waxaa inuu xor yahay oo una taxta adoon unan sayid iyo bini aadam una gacantiisa ku jirin saas ah, yaa asala ah, yani waa ki udhihi jiray cumar bn khadaab radi allahu canhu kudhihi jiray camr eh, bnu caas mata stacbadtum الnaas waqad waladatum umahaatuhum axraara dadka hooyooyinkooda waxay dhaleen iyagoo xor ah ayuu dhihi jiray markuu yar ciqaabayo ama mxu ah, yar canaananayo arrin uu sameeyey darteed nin buu yar gargaraacay waxbay dhihi jirin ayib marka xukuma bixuriyati inuu xor yaha lagu xukumaya waa la xanaaneyn ilmahan waa la korin laakiin adiga addoonkuuma aha xor weeyaan hadhow meeshuu rab mari kara wa islaamihina waa la xukumi inuu muslim yahay ilmahan asagaa ma gaalba muslimba baa laisku qabtay muslim baa asala kulu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo dhashay wuxuu ku dhashaa fidrada iyo islaamnimadu ku dhashaa dadku wax ilaahay abuuray ayagoo xunafaa ah oo toosan fajtaalathm shayaaiin bu nabig alay slam xadidki fi saxix muslim shayaanku uu duufsaday marka islaamnimada asla wlislaamu yaclu walaa yuclaa in wujida haddii la helo fiihaa baladun in wujida i maxaa qora fiiha ma qora sooma in wujida ah, fiih wey in wujida haddii la helo fii beledin beled beledkaasoo fiihi muslim qof muslima jooga beled qof muslim hal qofoo muslima u jooga haddii laga helo ilmihii kaa muslimkaa laqalibi oo raacini oo muslimu yaa lagu xumbaari wain nafaahu kii muslimkaa haba diiday anig ma dhalin ba hadhehe wain nafaahu muslimu muslimka haba anfiye aniga ma dhalin haba dhaho waxaa le ilmahan waa muslim muslim baa meesha jooga soo ma aha muslim inuu yahay baa lagu xumbaraya lacalahu casa kaa inu dhalaa dhici karta fain kaana macahu maalun in kaana macahu maal ilmihii yaraa ee meesha lasoo dhigay ee loo yimid hadduuba xoola wataba mutasilin bihi la xiriira xoola la xiriira gacanta waxaa ogu xiran kiishad lacaga ama lugta lagaga xiran ama dhexda lagaga gunti maryihii lagu duuduubay ee lagu degay baa hoosta loo geliyay xoogo lacaga ayaa loo geliyey mutasilin bii la xidhiidha aw taxta ra'si madaxiisa hoostiisa halkaa madaxa hoostiisa loo geliyey lacag fa huwa mamluukun lahu fa huwa lahu asaga iska leh xoolahaas asagaa iska le marka waxaad soo heshay ilmo iyo xoolihiisi baad soo heshay xoolihiisaas aad ku maamuli fa ida iltaqadahu marka hadduu soo qaado ilmihii yaraa xurun qof xorahoo muslimun muslimaha soo qaaday amiinun la aaminsan yahayo nin oo hiqao lagu kalsoon yahay weeyaan oon khaa'in ahayn ninka soo qaaday muqiimun waa qof negi oo ilmahan amankan baadiye iyo geedi iyo safara dhadheer aan la aadaynin qof socoto oo socda oo iska markaa fogaan kara ma aha waa qof muqiima oo meesha ilmaha laga helay degan intaa haddii la helo qofka soo qaadayna laga helo uqira waa la sugayaa ilmihii yaraa fii yadihi qofka multaqidka ee soo qaaday gacantiisaa loo sugaya waxaal ilmahan adigun haya gacanta ku hay qof xoraa tahay muslim baa tahay amiin baa tahay meel looma socotida waa degan tahay meeshan uqira fii yadihi wayalzamhu marka waxaa ku laazimaya qofkii helay alishhaadu caleyh inuu marageliyo oo u ilmahana waa helay maqrati ka noqda inuu gurigii u isagsan dhexgashado caruurtiisa ku darmado islaanta inuuji dhaho hadhowna dhaho ilmahan anaa dhalay dhaxalkii wax ku yeesho oo gabdhihii ajanabiga ay kala ahaayeen uu xor iska iskaga dhigo qof muxrima iskaga dhigo oo hadhow wilaayadii iyo meherkooda ka qayb qaato dhaxalkii hadhow caruurtu ku celhiy waxaasaa la diidan yahy waxa waa ilmaha waa in shaac banaanka lasoo dhigo banaanka in lasoo dhigo oo la yirahda ilmahan waan soo helay hadhowna la yirahda ilmahan ow waan ku soo korinay hadda muslim baa tahay mustaqiim oo toosan in akramakum cind allahi atqaakum baad dhinac ka gelaysaa nasabka kolley waxba kuuma tareen laakiin ogo wanagaan kumaana dhalin in la yirahdo wey wayalzamuhu lishaadu caleyh inuu mkhrati gelina waajib ah sida xoolaha markuu hela mkhrati gelinaya wa calaa maa macahu iyo waxa uu watana waa mkhrati gelinaya ilmahanaan helay xoolahana waa ku helay oo uu watay wayunfiqu alayhi alayhi ilmihii buu ku nafaqaynaya min maali xoolihiisu ka nafaqeyn biidni اxaakimi xaakimka idankiisa xaakimkii baa lagu kala lasku tegi waa la saxiixi waa lasla ogaani warka xoolahana ku nafaqi baa laleeyahy fain lam yakun xaakimun xaakimba hadduusan jirin ilmihiina xoolu wataa xaakimna ma jiro lagu kala xuguntama wax loo kala qora anfaqa minhu isagaan qaaday baa ilmihii nafaqayn xoolihiisi buu ka nafaqaynaya wa ashhada waana marag gelinaya wuxuu leeyahay xoolihiisii oo makhraatig ka noqda yaan ka nafaqaynaya oo ilmahan ku biilayahay wa ashhada waa makhraatig gelinaya infaaqahu bilmaali inuu xoolihiisi ku nafaqaynayo fain lam yakun lahu hadduunan wadanin maalun xoolo ilmihii ilmo yaroo meel lagu turay buu ahaa asaga naftirkiisii yaaba xurmo loo yeeli waaye oo la ilaalin waaye xoolo maxaa looga dhigi meel buu iska yaallaa xoolo ma wato in kaana lahu maalun fa min beyt ilmaali beytulmaalka muslimiinta iyo xoolaha muslimiinta ka dhexeeya ayaa sanduuq lbiri iyo samafalka waxaa loogu talagalay dadka docafada iyo dadka tabarta daran iyo dadka noocana ayaa dhinac laga marinaya biilkiisa looga qori ah, fa min beyt ilmaal wa ilaa beytulmaal ma jiro wax muslimiinta u taagana ma laha see la yeelayaa iqtarada calaa dimati ifli ah, iqtarada qofkii multaqidka wax soo qaaday ayaa dayn qaadanaya ilmaha uu ku koriyo calaa dimati ifli dayntaasna waxaa weeyaan ilmahan yar qoortiisi saaranta qoortiisii saaranta waa la korini waxbaa la bari markuu tacliim yeesho oo xoog yeesho oo shaqo iyo kabarwo u bilaabo ayaa totolkii hoosta loo dhigaya al intana xoolaha kugu baxday kugu soo masruufnay biilka intan u ahaa masruufkaada intan u ahaa aradbaxaada intan u ahaa intaasoo shaqaha kugu baxday waxaan sagaas kasoo yaryar iskaga soo goobaan le ala dimati ifli amaal iyo nus buu ku qabaa waa la badbaadiyey isagana waa la badbaadiyey xayaatadiisi baa la badbaadiyey inuu marka diinta iska bixiyo wey wain ad iskaga sabafashood tiraahdo waxba kuba haysane oo ka had ilmaha anagaan korsanay baa tahay a korka umaa walaha walaa naga dhexeeya wain akhadahu in akhadahu cabdun addoon baa soo qaaday akhada laqiit ilmihii yaraa waxaa soo qaaday cabdun addoon oo mase faasiqun mid faasiq ah oon amiin ahayn ayaa ilmihii soo qaaday ow amase man baa soo qaaday yadcanu la guuri bihi ilmihi min alxadari meeshii magaalada laga helay intuu kala guuro yo ila lbaadiyati baadiyahaasu la aadayaa uu ku rafaadi wakadaa kaafirun gaal baaba lamid wixii soo qaaday gaal buu ahaa kaniisadaha iyo meelaha la aadi wa ilmuhuna maxkuumun waxaa lagu xukumay biislaamihi muslimnimadiisa inuu muslim yahay baa lagu xukumay qof muslima meeshii laga helay isagii baa la raaciyey alislaamu yaclu walaa yuclaa baa lagu xukumay sidaasaa la mariyey dadkaas ehelka uhena way qaadeen see la yeeli untuzica um minhu waa laga siibayo waa laga qaadaya ilmihii cabdigii baa laga qaadi faasiqii baa laga soo qaadi ree baadiyaha ordaya xadalka kala tegay baa laga soo qaadi kaafirkii baa laga soo celini untuzica um minhu wain iltaqadahu ithnaan laba hadday ilmihii isla qaadaan labaa la booday oo xaggi xagga qabsatay ah, laba ilmo eh, laba nin ama laba qof ayaa ilmihii la booday a ah, waxay muxuu yiri kii yuusuf alayh salaam ceelka markuu soo saaray odaantu ku ritay yucan soo raacay qaala yaa bushra hada gulaam waa ku farxay kana waa ku booday odaantii bay isla shubaayeen aggi aggi aggi aggi ba isla booday fakawda lasoo siibay ilmaaba ku dheganba watanaazaca waa ku doodeen anaa anaa helay anaa ka hor helay anaa ka hor arkay isku doodeen see la yeeli kee loo dhiibi falmuusiru lmuqiimu awlaa bihi a ah. soo saar nima qoro qofka muusirka ee dhaqaalaha leh ee ilmahan maareyn kara iyo qofkii mucsirka ee faqiirka ahaa ee isku qabsaday kee la siini muusirkii baa la siin almuqiim ee nagaa xool mid laba xoolala bay ahaayeen midna waadibaadi la aadi midna magaaladu joogaayo waxbarasho iyo halkan uu keeni rabaa muqiimka loo dhiibi yaa owlaa bihi u owlo badan labadoodiba way sinaadeen waa wada muusir waa wada muqiim waa wada amiin way siman yihiin sifaatka o dhan waa la wada hel see la yeeli iqtaracaa way qori tuuranayaan inti loo qori tuuro kii qorigii soo baxaa ilmihii la kacayo qaadanaya wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabina